رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين hadduu ilaahay idmo subxaana wa tacaala waxaan meesha ka bilaabaynaa kitaabka lagu magacaabo rawdat alanwaar fii siirati alnabiyi almukhtaar sala allahu calayhi wasalam kitaabka magacaa leh ayaan bilaabaynaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala kitaabku waa kitaab siiro ah siiro hadduu noqday naqaab dhaqanka iyo sida nebiga sala allahu calayhi wasalam dacwadaa loogu soo gudbiyey kadibna ilaahay subxaana wa tacaala habka uu u amray uu u waday taariikh nololeedkiisii wax allaala wixii diinta ku saabsan ayay wax ka tilmaami doontaa ama wax ka tilmaami doonaa kitaabka haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala kitaabku waa kitaab qayim ah kitaabku waa kitaab qiimo badan kitaabku waa kitaab ilaah subxaanahu wa tacaala dadka loogu tala galay inay wax ku fahmeen kuna caqli qaataan kuna ogaadaan dacwada habka iyo qaabka markaa ay u soo socon jirtay amase ilaahay uu ugu talagalay subxaanah wa tacaala siiradu waanaan sababtu waxay tahay waxay wax badan kuu sahlaysaa kuuna fududaynaysaa ku dhaqanka diinka waxay kuu fududaynaysaa waxyaabaha adduunkii dhibaatooyinka qofka soo food saara waannu arki doonnaa tacabka iyo dhibaatada iyo mashaakilka uu nebiga kala kulmi doono diinta inuu dadka gaarsiiyo iyo sida marka dambe nasriga iyo guusha ilaahay u siinaya subxaanah wa tacaala ilaah waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu nagu saacido ilaah waxaan ka rajaynaynaa inuu samana noogu bilaabo samana markaa noogu dhammeeyo waxaan wax badan isku dayi doonnaa saan horay u tilmaannay kitaabka inaanan daahdaahininin laakiin si xawli ah ama se deg ah uu u socdo in shaa allahu tacaala akh walbii ukhto walba wax ka faa'iidana ilah waxaan uga rajaynaa subxaana wa tacaala inuu ku anfaco uuna uga dhigo mid saayiq ah oo u sii kaxeeya jannada ilaah subxaanah wa tacaala waxaana wax badan ka codsan jiray haddana aan ka codsanayaa ukhto walba iyo akh walboo kitaabka wax ku intifaaca wax un inuu ii soo duceeyo labadayda waalid culimmadayda mashaa'iqda dhammaan iyo guud ahaan muslimiinta oo dhan kitaabka waxaanu ka bilaabi doonaa muqadimadiisa bismi illaahi araxmaan raxiim <clears throat> alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay mahad oo dhan allah iskale allihii rabbi alcaalamiina barbaariyaha koonka ahaa caalamkan oo dhan allaha barbaariya ayaa mahad iskale waasalaatu naxariis ama ammaan iyo wasalaamu nabadgelyana calaa afdali rusulihi rusushiisa midka ugu fadliga badan dushiisay ahaatay wa khaatama ambiyaa'ihi iyo nebiyadiisa kii lagu khatimay wa khaatama haddii la yidhaahdo waa kii lagu khatimayoo rabbi wuxuu ku khatimay rususha oo dhan nebiga sala allahu calayhi wasalam wa khaatamina way jirtaa asagaa markaa khatimay wa khaatama ambiyaa'ihi muxammadin muxamed ahaa alsaadiqi alamiini saadiqii ahaa ee amiinka ahaa waxaa nabadgelye iyo naxariis dushiisu ay ahaatay rususha alla midka ugu fadliga badan ambiyadiisa midka uu ilaahay ku khatimay subxaana wa tacaala oo muxamedkii saadiqa amiinka ahaa ah muxamedkii runta badnaa haddana aaminkee la aaminay almadacuufi maxamedkii loo diray ama nebigii loo diray ila alaxmari waalaswadi ajmaciina ka cas iyo ka madow dhammaantoodba almadacuufi ee loo soo diray ila alaxmari waalaswadi midka axmarka ahee cas iyo kan aswadkee madow ajmaciina dhammaantood wa calaa aalihi waxaa salaam iyo salaadba korkoodu ahaatay ahalkiisa dushiisa wa saxbihi iyo asxaabtiisa asxaab waxaa ah qof kasta oo inta nebi moxamed arkay haddana rumeeyey haddana islaamkaa ku dhintay waa saxaabada nebiga kuwaa xamalati liwaa'i ddiini iyo wa saxbihi asxaabtiisa xamalati kuwii qaadayna ah liwaa'i ddiini diinka calankiisa calanka diinka bandiiradii iyo raayada diinka kuwii qaaday ah iyo wa calaaman man dushii tabicahum ku raacay tabicahum ku raacay biixsaanin wanaagga ku raacay oo min ala'immati a'immiinkii ahaa a'immooyinkii ahaa iyo walhudaati kuwii dadka hanuunin jiray ee wax hanuuniyey waaducaati ducaadii ahaa waaladqiyaa'i iyo kuwa adqiyaalkaahee alla ka cabsiga ku jiray iyo waasaalixiina kuwii saalixiintae suusuudanaa ayagana naxariis iyo nabadgelya korkooda ha ahaato iyo wa calaa kulli man shakhsi walba ama qof walba dhammaantii wa calaa kulli man man dhammaantii dushiisa sala ka qaaday sabiilahum sabiilkoodii qaaday ilaa yowmi iddiini ilaa maalinta qiyaamaha in allaala intii qaaday oo martay sabiilahum jidkooda ilaa yowmi addiini ilaa maalinta qiyaamaha ama bacdu intaa kadib fa ina siirata annabawiyata taariikh nololeedka iyo siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa min ashrafi alculuumi waa culuumta la barto kuwa ugu sharafta badan ayay ka mid tahay waacazahaa waa midda ugu cisiga badan wa asnaahaa waa kuwa ugu sarraynta badan hadafan xagga hadafka waa ujeeddada iyo waa matlaban xagga dalabka matlabka macnaha waxyaabaha la dalbo oo macnaha waxyaabaha la raadiyo oo qofka uu rabo inuu raadsado uu barto waa culuumta ugu sharafta iyo qiimaha badan bihaa yacrifu alrajulu bihaa ayada waa siirada ayaa yacrifu wuxuu ku aqoonsadaa alrajulu ninka almuslimu ee muslimka ah wa bihaa ayada ayaa yacrifu alrajulu almuslimu ninka muslimka ah wuxuu ku gartaa axwaala diinihi diintiisa axwaasheeda iyo wa nebiyihi nebigiisaba diintan axwaasheeda iyo sida ay soo martay heerarkeeda iyo nebigiisa suu dadka diinka u gaarsiin jiray siiraduu qofku ku bartaa iyo wamaa kii sharafahu allaahu ilaahay uu ku sharfay buu qofku ku bartaa tacaalaa allihii sarreeyey bihikaa oo min aruumati alasli min aruumati alasli asalka asalyaashiisa macnaha macnaha asalka asalnimadiisa urumada waa asalka shayga salkiisa asalka salkiisa iyo asalnimadiisa ayuu qofka siradu ku bartaa iyo waa karami almuxtadi karami almuxtadi macnaha waa nasabka kiisa ugu karaamada badan ee ugu fiican wuxuu ku bartaa siirada humna intaa kadibna maa ayuu ku bartaa akramahu uu ku karaameeyey ilaahay bihikaa nebigiisa oo min ikhtiyaarihi u doorashadiisii uu u doortay ah lilwaxyi waxyiga iyo waalrisaalati risaalada labadaba waxyiga iyo risaalada ilaahay uu u doortayna siradaa markaa lagu bartaa iyo wa xamli cib'i dacwati ilayhi culays xambaaritaankiisa dacwada ilaahay xaggiisa dadka loogu waco culayskeeda xambaaritaankii iyo wa ilaa diinihi ilaahay diinkiisa subxaanahu wa tacaala macnaha waxaa kaloo qofku uu ku baranayaa waa xambaaritaanka culayska uu xambaaray nebiga dacwada iyo diinta ilaahay diintiisa uu dadka ugu waco uma intaa kadib maa qaama bihi wuxuu uu u istaagay bihi maaga sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayuu qofku ku baranayaa siirada oo min badli dadaalyaal bixintooda ah wixii nebiga uu huray oo uu bixiyey oo juhuud iyo dadaalo ah almutawaasilati ee xiriirka ah dadaalkii xiriirka ahaa ee mutawaasilkee xiriirsanaa ee nebiga uu u arrintaa labadeeda dhinac ee markaa laysbardigayo min nusrati illaahi ilaahay uu gargaarkiisa ah iyo wata'yiidihi xoojintiisa ilaahay ayiditaanka uu markaa ayiday kuna ayiday bijunuudi haybihi ciidankiisa qarsoon ciidan qarsoon ayuu ilaahay ku ayiday almaknuuni lana qariyey maknuun ahoo markaa la qariyey iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa uu ugu gargaaray albararati ee baariyaasha ah alkiraami ee karaamada leh iyo wa bitawjiihi alasbaabi asbaabaha ku toosinteeda waxaa kaloo nebiga ilaahay ku ayiday in lagu tawjiihiyey asbaabaha nasriga iyo guusha markaa keeni kara iyo wa inzaali albarakaati barakooyinka soo dejintooda iyo wa khawaariqu alcaadaati caadaadka dilaac waxyaabaha caadaadka dilaaciya waxaa ka maskaxdooda ka weyn oo aan ma suurogeli karta ay dhahayaan taasoo ilaahay uu ku ayiday rasuulkiisa sala allahu calayih wasalam raashin la cunaayo wax badan noqonaya ejyaalkiisa ama farihiisa dhexdoodoo biyay ka soo burqadaan rasuulka sala allah calayh wasalam waxyaabo khawaariqulcaadaad aho sheeyaalka caadaadkee la yaqaano ka sarreeyo dilaacinaya iyo wakayri daalika wixii intaa ka soo haray waqad kahura waxaa batay alihtimaamu ihtimaamkiibaa batay waxaa batay ku dadaalidda iyo ihtimaamsiinta bi haada almawduuc mawduucan ee kan ah bi haada almawduuci mawduucan ee kan ahee siirada ah fii qadiimi azamaani zamanka kiisii hore iyo wa xadiidihi kiisii dambaba siiradu dadku aad bay u jecel yihiin marka ihtimaamka la siiyey aad buu u batay mawduucan zamankii hore iyo ka cusubba diraasatan xagga akhrinta wa kitaabatan xagga qoritaanka wa ta'liifan iyo xagga alifitaanka labadaba culimo badan oo badan baa akhrisay siiro qaar fara badan baa qortay siiro qaarna wayba alifeen li'annahu maxaa yeelay siiradu camalun waa camal camalkaasoo yambaiqu waa camal yambafiqu ka soo burqanaya waa camal yambaiq ahoo burqanaya min samiimi aliimaani iimaanka khaaliska ah ayuu ka soo burqadaa iyo wa wakhariisati lxubbi wa khariisati alxubbi waa jacaylka ee dabeecaddiisa khariisadu waa sheega qofka ku dabeecaysan ee ku khalqan marka jacaylka dabeecaddiisa iyo watafaanii iyo ku faafidda qofka jasadkiisa uu markaa ku faafo ilaa anna caamata laakiin ilaa laakiin anna caamata alqaa'imiina dadka u istaagay badankooda bidaalika arrinta lam yuufuu ma aysan oofinin xaqahu siirada xaqiisa oo min altaxqiiqi xagga taxqiiqa markaa ah taxqiiqa macnaha waxaa loola jeedaa yaqiinin la yaqiiniyo macnaha taxqiijin la xaqiijiyo oo dhabnimadeeda lasoo saaro eh, ma samaynin balse adkhaluu fiihi waxay soo geliyeen maa waafaqa wixii iska waafaqa afkaarahum afkaartooda wixii ayagu fikirkooda ay ka helaan yay siiradii ku qoreen ama ay ku aqriyeen iyo mayuulahum meesha ay u leexinayso meesha ay u leexinayaan afkaartooda iyo meeshaasu iska raacay iyo wa cawaatifuhum dareenkooda dad waxaa jira wixii ayagu ay jecel yihiin ama xisbi alla meeshii ay u leexsan yihiin wax ku maamula oo wax ku qora wax ku akhriya marka dadka u istaagay camalkan siirada ah xaqeedii ma aysan sin buu leeyahay imaamka kitaabka qoray oo xagga taxqiijinta ah balse adkhaluu fiihi maa waafaqa afkaarahu wixii fikriyaalkooda iska waafaqaa iska dhexgeliyeen iyo wa mayuulahum meesha ay u leexinayaan iyo wa cawaatifahum cawaatiftoodii dareenkooda walow lam yakun lahu yuusan ahaanin yuusan u sugnaaninka ay samaynayaanay u leexinayaan xadun wax nasiib iyo dheef ah min asixati xagga seexnimada iyo wathubuuti xagga sugnaanta labadaba u fiirin maayaan hadalkan aad qoraysaan ma saxba ma shay suganba ma fiirinin balse waxay iska qoreen oo isaga hadleen wixii cawaadiftooda markaa ku jirtaa bal jaa-uu waxay la yimaadeen bibacdi maa shay qayb ka mid ah huwa asaguba musqadimun hirtinahaya amase dardarahaya biusuuli ddiini diinka asalyaalkiisa wa khaarijun kana baxsan oo bannaanka ka ah can xiyasi nitaaqi almacquuli xariga macquulka ah xeradiisa wixii ka baxsan ayay markaa iska soo qoreen wa nadaran fiirit ilaa daalika arrintaa la fiirinaya darteed ikhtaraxa waxay ii soo bandhigeen buu yidhi calaya korkayga bacdu alikhwaani walaalaha gobolka mid ah bita'liifin alifitaan kitaabin kitaab inaan alifo kitaabkaasoo jadiidin cusub fii xajmi mutawasitin culayskiisuna dhexdhexaad yahay kitaab aan weynayn siirooyinka badankooda markaad aragto kitaabahooda way waaweyn yihiin laakiin waxay asxaabtaydii walaalahay gobolka mida ii soo bandhigeen buu yidhi inaan ikhtiraaxo waxay iisoo ikhtiraaxeenay soo bandhigeen calaa bacdi ikhwaan walaalaha gobol ka mid ah ta'liifi kitaabin kitaab alifitaankiisa jadiidin ee cusub oo fii xajmi mutawasitin xajmi iyo culays dhexdhexaad ah ah ajmacu fiihi aan ku soo ururinayo maa wixii huwa thaabitun ka sugnaaday wixii thaabit ah oo sugan wa muctarafun bihi muctaraf ahoo la yaqaano muctarif ku ah cinda a'immati haada alfanni fannigan ee kan ahee siirada a'immada iyo culimmada agtoodana caanka ka ah maca muraacaatin ilaalin micigeeda ayadoo ay la jirto marka kitaabka la qorayo bacdamaa la soo gaabinaayo haddana waxaa la ilaalinayaa mustawa naashi'iina dhallinyarada soo koraysee naashi'iinta ah mustawahooda waa waxay la qabsan karaan oo ay markaa la jaanqaadi karaan iyo wa caamati daarisiina kuwa wax akhriya dhammaantood dadka horay u maray oo cilmiga yaqaana ee wax akhriyana kutub ay akhri karaan inuu noqdo ardayda naashi'iinta ah ama dhallinyarada soo koraysana ay la jaanqaadi karaan laakiin haddii la yidhahda kutubka hala soo gaabiyo waxaan la akhrin karin iyo wax isla markii dhammaanaya adoon macaaniisii la fahminna aan markaa laga dhigin buu leeyahay mutajanniban xaal aan ka fogaanayo alijxaafa xadgudub waalinxiraaf iyo leexasho xadgudubna inaan ka fogaado leexashana aan markaa la imaanin fa fatalabtu waxaan ka dalbadoon ka codsaday min allaahi ilaahay xaggiisa altawfiiqa attawfiiq ayaan ka dalbaday ilaahay tawfiiqda inuu iwaafajiyo iyo wasadaad sadaad iyo toosnaan wabada'tu waan bilaabay bilcamali camalkii ayaan bilaabay camalkii almaqluubi la doonaayey camalkii la doonaayey oo ah siirada qoritaankeedii ayaan bilaabay mustamidan mustamidan aniga oo ka soo qaadanahaya fii daalika arrinkaas macnaha arrinka siirada ah min alqur'aani qur'aanka ayaan ka soo qaadanayaa qur'aankii alkariimi wanaagsanaa wa tafaasiirihi iyo qur'aanka fasiritaankiisa kaasoo almuctamidati la muctamadiyey macnaha la ictimaaday oo tafaasiirta laba ah qaarna waa qaar laga tagoo aan lagu kalsoonaan karin qaarna waa tafaasiir muctamid ahoo la ictimaadi karo laysku halayn karo dumma intaa kadib qur'aanka kadibna waxaan ka soo qaatay min kutubi sunnati sunnada kutubtooda waa xagga axaadiista iyo wasiirati siirada ayaan ka soo qaatay buu yidhi wa mustafiidan anoo ka faa'iidaysanaya bimaa yuujadu waxa laga helaya fiiha gudaheeda oo min alqaraa'ini calaamada iyo sumado ah iyo waashahaadaati markhaatiyaalo addakhilati ee daakhilka markaa ah daakhilka macnaha ahoo ku dhex jira arrinta siirada ah shahaadaad iyo markhaatiyaalii calaamadsan oo min ashahaadaati markhaatiyaala ah alkhaarijiyati oo bannaanka ka baxsan ama bannaanka ka ah siirada laakiin mar walba ku hareeraysanoo cilmi diini iyo waxyaaba markaa xambaarsan wa aahartu waan doortay buu yidhi an takuuna inay noqoto alcibaara cibaarada cibaarada macnaha wuxuu ula jeedaa cibaarada aan halqabsiga ka dhiganayo amase waxa cibaarada ahee hadallada ah ma'khuudatan tu laga soo qaatay inay noqotaan u doortay min alriwaayaati xagga riwaayaadka iyo wa kalaami alawaa'ili dadkii hor hore dadkii hore hadalkooda biqadari alimkaani intay suurageli kartaa hadalaha dadka cuscusub hadallo waxaa jira aan saas u fiicfiicnayn laakiin dadka awaa'ishee horhoreeyey hadallada ay ku hadlaan waa hadal macquul ah dadka awaa'isha waa salafkii iyo saxaabadii iyo wixii markaa la mid ah hadalladooda inaan soo qaato xagga cibaarada ayaan isku dayi doonaa buu yidhi ayaan isku dayayaa taasaana markaa doortay wa aahartu waxaan u doortay an takuuna alcibaaratu cibaarada inay noqoto ama hadalka aan isticmaalahayo ma'khuudatan tu laga soo qaatay min alriwaayaati riwaayadaha axaadiistii wa kalaami alawaa'ili dadkii hor hore hadalladooda biqadari alimkaani intii suurageli noqon karta way dhici kartaa mararka gobol ka a ah hadallada dadka hore inaanan soo qaadan dadka cusub aan wax ka soo qaato laakiin intii suurageli karta qadar imkaan inaan saa sameeyo maca alikhtisaari mtaqaanaa soo gaabsasho darteed iyo waalikhtiyaari doorasho labadaba waxaan saa u samaynaa waxay tahay ikhtisaar baan rabaa wax yaroo gaaban ikhtiyaarna waan rabaayo xagga doorashada wa arju waxaan rajaynayaa annii anigu qad adaytu inaan gutay almatluubi dalabkii inaan gutay ilaa xaddi qariibin ilaa xad dhow ilaa xaddin qariibin macnaha xad dhow inaan gutay inaan boqolkiiba boqol xataa haddaanan gudanin inaan waxoogaa soo dhoweeyey ayaan rajaynayaa waadacu llaaha ilaahayna waxaan ka baryaa subxaanahu nasahnaaye an yanfaca bihi inuu ku anfaco kitaabkan almuslimiina muslimiinta wayajacalahu uuna ka yeela ilaahay khaalisan mid loola jeeda khaalis liwajhihi alkariim wejigiisa sharafta leh inaan riyo iyo sumco iyo istustusna aynan markaa noqonin ilaahayna waxaan ka baryayaa buu yidhi inuu kitaabkan siirada muslimiinta ku anfaco owna ka dhiga mid asaga dartii wejigiisa loola jeedo wa sala allaahu ilaahay ha u naxariisto calaa khayri khalqihi khalqigiisa midka u khayr badan muxammadin oo muxamed ahaa sala allahu calayh wasalam wabaaraka allah barakeeyo wasallama allahna nabadgeliyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaasi wuxuu ku furfurtay imaamka kitaabka qoray intuusan siirada u dhexgelin sababta ku kaliftay inuu kitaabka alifa uu qoro iyo sida uu u qori doono iyo habka uu ugu talagalay iyo sida siirada loogu talagalay ummad fara badanna wax kastay iska qoreen ay markaa jirto intaasuu markaa ku caddeeyey hadda wixii ka dambeeyana waxuu gelayaa ama aanu gelaynaa siiradii bilowgeeda waa muxammadun sala allahu calayhi wasalam asluhu iyo wa nash'atuhu iyo wa xawaaluhu qabla annubuwati muxamed oo nebigeena ah sala allahu calayh wasalam asalkiisa xagee buu ka yimid sidee buu ku barbaaray xaalkiisana sidee buu ahaa inta uusan nebi noqonin ka hor wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala